صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka mualifku yihi baabu lgusli wuxuu baabkan ku saabsan yahay qabayska axkaamtiisii iyo masaa'ilkii la xiriiray waxaynu ku soo jiray tahaaradii labadeedii nooc mid ka mid ah oo ah tahaaratu xadath waxaynu soo sheegnay tahaaratu xadadku waa laba qaybood xadad asharahoo yaroo weyse waajibiya iyo xadad akbarahoo qabays waajibiya halkan wuxuu ka bilaabayaa mu mualifku qaybta labaad ee qabayska waajibisuu ka bilaabayaa iyo axkaamta la xidhiirta iyo kayfiyadii qabayska iyo masaa'ilkeedaasuu inshaa allahu tacaala wax kaga soo qaadan doonaa sida masaa'ilkii xadadka asqarkaba oo xogay uga soo qaaday waxau yidhi mualifku yajibu ay yajibu alguslu qabaysku wuu waajibaa cala alrajuli ninkii waa ku waajibaa min khuruuji lmaniyi manidii inay ka soo baxduu kugu waajibaa iyo wa min ilaaji lxashafa xashafadii iyo dakarka madaxiisa hore inuu galo fii ayi farjin farji kasta uu galo fii ayi farjin kaana farji kastoo uu noqdaba wuxuu leeyahay sababka wujuubka qabayska ragga ku waajibiya ay laba weeye imaa khuruuju maniyin wa imaa khiyaabu xashafatin fii farjin labadaas sababood keliya ayaa ninka qabayska ku waajibiya khuruuju lmaniyi ama soo jeed ha ku soo baxdo ama isagoo hurda ha ka soo baxdo ama xiriir gogoleed oo rag iyo dumar ha ah ku soo baxdo ama waxaan sidaa ahayn ha kaga soo baxda ninkii mar hadday biyuhu yimaadaan ninka qabaysku waa ku waajib waana xadiidkii ahaa siyaabo badan axaadiidtii u sheegtay weeyo inama almaau almaau inama almaau min almaai biyaha qabayskii waxay ka waajibaan biyaha shahwada markay yimaadaan nabiga marna waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam qof seexanaya isagoo hurdo markuu soo tooso qoyaan isku arkaya markaasuu wuxuu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduu qoyaankii isku arko ama ha xasuusta inuu riyooday ama yaanu xasuusane in qabays waajib ku yahay min xayu ljumlana waa masale ijmaaca ah in haddii biyihii shahwada qofkii ragga ay ka yimaadaan uu qabaysku waajib ku yahay sababka labaad waa sababka la yidhaahdo ilaaju xashafatin fii farjin inay xashafatin waxaa laga wadaa wamasal khitaanu lkhitaana wey labada gudniin hadday istaabtaan markaa xubinta tarankae ragga haraggii la gooyo mindidu meesha ay ku dhacdeen laga gooyaa khitaan la yidhaahdaa haraggii kor buu u laabmaa meel xashafada ka koraysuu tagaa haddaba haddii la yidhaahdo gudniinkii raggu haddii uu taabto gudniinkii haweenta waa mar inta madaxa ay meeshii dhaaftay ee gudubtay buu gudniinku soo gaaraa haraggii halkii mindidu taabatay marka culimmadu waxay leeyihiin khitaanka waxaa looga jeedaa bimacnaa khiyaabu lxashafati wa ilaajuhaa baa looga jeedaa imaamu siyuuطina ashbah wannadaa'ir wuxuu sheegay masaa'il fara badan oo axkaamta shariicada oo ka laasimto oo ka waajibta kuna xiran masalada la yidhaahda khiyaabu lxashafati ama ilaaju lxashafati intaa madaxa inay qarsoonto qabayskaa ka mid ah wixii xuduudu zinaa baa ka mid ah waxay haweentii madkhuula bihaay oo mahar kaamila ku yeelan jirtay baa ka mid ah iyo masaa'il badana la xiriiray axkaamtaas haddaba mikii la yidhahda ilaaju xashafatin laba jaanib baa u baahan in la caddeeyo midii waa xagga ninkii qabaysku ku waajibayey qadarka dakarkay qabays waajibiyaan waxay yidhaahdeen waa ilaaju xashafatin ama khiyaabu xashafatin inay intaa gasho waya gudaha waxay culimmadu isweydiiyeen in kaana maqtuuca alxashafati haddaybay intaasi go-an tahay qabays ma waajibaya miyaa waxay yidhahdeen maya haddii ay go-an tahay waa ilaaju miqdaariha in iyadii u dhiganta inay gudaha gasho wey ilaan marka la gudayo in mindidu si uga raacdo ama ula kasba qofka loogu ciyaaro wax dhici kara wey ama cudur iyo xanuun kalaba uu gooyo jaanibka labaadi waa xaggee haddii ay xashafadani gasho fii farjin fii ayi farjin kaana farji kastaba ha noqdee farjigii buu kuu kala jiriye marka qubulan ha noqdo midka xagga hore xubinta kaadidu ka timaada ah aw duburan gadaal ha noqdo gadaal waxaa ka raadiyo meesha ay gelaysaay dakaran ha noqdo labood kaleoo nin rag wax ka dayayah aw unhaa dhadig waxa ka dayo walow bahiimatan neef xoolaaba ha noqde xataa xoolihi xayawaan hadduu wax ka dayo lafdigii ilaaju xashafatin fii farjin lama kala qaadin ha kala qaadin wey aw sagiiran wa sagiiratin aw sagiiran haba ahaaday w mid ragahoo yar fii sagiiratin gabar yar wax ka dayay ama canduur oodadkii dheh ama xalaal ha ahaadaan ama xaaraan ha kala ahaadaan canduroodka mataqaanaan dadka qaar baan aqoona canduroodka ciyaalka yararka waxay iska daydaa candurodood la yidhahdaa markii erayga la dadbayo way candurooteen baan idhahnaa calaa kulli xaal marba hadday timaado ama ha la yaryaraado ama ha la waaweynaado ama laba bini aadama ha la noqdo ama xoolihiyo nafle iyo xayawaan kala waxa ka raadiyo ama meesha uu wax ka raadinayo xubintii tarankee dumarkee lagu talagala ee qubulka la yidhaahdaa ha noqoto ama meeshuu wax ka dayay daba ha noqoto hadday daba tahay ama rag ha ku taallo ama dumar ha ku taallo axkaamta maxaa xaraam iyo xuduuddu waa baab kale laakiin masalatu iijaabi lasi gusli baan ka hadlaynaa annaga qabays inaad qabaysato inay waajibiso mar haddii la yidhaahdo mas'aladaas fii farjin la geliya laga hadlayaay midi waa nas wamasa lkhitaanu lkhitaana wey oo xadiidkii muslim iyo warinayeenba wuxuu ahaa idaa jalasa bayna shucabiha alarbaci afarteeda adina dhinac haddii uu dhex fadhiisto wamasa alkhitaanu lkhitaana labadii gudniinna istaabtaan faqad wajaba alguslu qabayskii waa waajibay riwaayadka qaarkood ee sunanka waxay ahayd ida ltaqa alkhitaanaani labadii gudniin hadday kulmaan oy isgaaraan wajaba alguslu qabays baa waajibaya masaladaa waa qubulkii laakiin lafdiga farjiga baabu masi dakari masi farji markaan soo maraynay bay fuqahadeennu soo taqriiriyeen lafdiga farjigu gadaal iyo horayba wuu camimaay oo magacay soo wada galaan wey haddii la yidhaahda haddaba ikhitaanaankii istaabtay waa kuwan hore baabu naqdi lwuduu'ina ay wadaageen haddana baabu wujuubi iijaabi algasli inay wadaagaan waa nas iyo qiyaas midna waa naskii midna qiyaasan calayhi wey haddii labadaa la ysaga qiyaastay waxalaalay wixii qubul ahoo dhanna xataa xayawaan hadduu ku yaallo fii nafsi alxukmi buu qaadan wixi allaalay wixii gadaal ana ciddii dooni ha ku taalee fii xukmi dubur oo baabulqiyaaskii abay geli saa darteed bay masaa'ilkani min baabi annasi walqiyaasi walqiyaasi bay u yihiin kaasi waa raggii labadaasaana qabayska ku waajibisa inay biyuhu yimaadaan iyo ilaaju xashafatin fii farjin markii baabu zina laga hadlayo waxaa daabidkeeda lagaaga dhigi ilaaju xashafatin fii farjin muxaramin ile xalaal buu noqon karaa lafdiga muxaramahum baa lagugu dari wayajibu cala almar'ati haweentiina waa ku waajibaa qabaysku min khuruuji maniyiha biyaheedu inay soo baxaan buu ku waajibaa kow wa min ayi dakarin dakar kastaoo dakhala gala fii qubulihaa aw duburihaa xubinteeda taranka ama dabadeeda gala walow ashalla mid qallalan oon waxtarahayn oo qallafayba ha noqde aw min sabiyin mid sabi aba ha ku yaallo ilmo caruur oon qaan gaarine aw bahiimatin ama neef xoolo aba ah ha isku duuda hadday rabteen ila waxaan waa dhici karaa ninkii haddiiba laga hadlay inay xoolo shahwo ka qabato haweentiina inay xoolaha isku hagaajisaay wax iman kara weeye waagii hore idinke waxaa la yaabi lahaydeen laakiin hadda dad baaba ay dhaqdo ay xaasas leh baa jira hadda dunida waa tif waa buuxba wax la tiro koobi kara maba ahaba oo taas hadda nolosha caadiga ee galbeedkaay ka mid noqotaybo innagana inay inoo soo doosho waa laga yaabaa calaa kulli xaal si kastaba ha noqotee haweenkana labadii ragga waxbaa u dheeraan doonee way la wadaagaan oo iyadu haddii loo tago hor iyo gadaal meeshii la doonaya ha looga tagee mid caafimaad qabiya mid qallalan kuu dooni ha noqdo nin weyni iyo ilmo yar kuu dooni ha noqdo dad iyo duunyo kuu dooni ha noqdee iyadana qabays baa waajib ku ah oo haweenku biyo ma leeyihiin haa nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam oo ummu salamaa weydiisay rasuulka ilaahay waxay tihi in allaha laa yastaxyii min alxaqi ilaahay xaqa kama sari kama xishoodo kama yaxyaxay ugu dhowdahay ereygaa in lagu fasiro len xishoodka iyo yaxyaxu kala laba wey mararka qaarkood fahal cala almar'ati min guslin idaa hiya xtalamat hadday habeenkii riyooto qawaantii qabaantii qaways qabays ma laga rabaa riwaayadka qaarkood waxay tidhi haweentii hadday hurdada ra'ad fi lmanaami mila maa yara arajulu ninkan wuxuu ku riyoodoo kale isagoo xidhiir gogoleed sameeyey iyadiina hadday ku riyooto qabays ma laga rabaa markaasuu wuxuu yidhi nabigu nacam haa idaa ra'at ilmaa hadday biyo aragto qabaysku waa ku waajib caaishiya waxbaa gujiyo waxay tihi balaaya kugu dhacday bay yidhahdeen waad naceebaysay ma habeen baa waxaad sameeyaba markaasuu nebigu wuxuu yidhi daa buu ihi taribat yadaaki fa fiima yushbihuhaa waladuhaa idan saa ilmaheed ugu ekaadaa buu yidhi haddayna biyo lahayn haddayna biyo shahwo lahayn ilmuhu saa ugu ekaadaa halkaa waxaad ka garatay biyahan shahwada ilmaha laga abuurayee rag iyo dumara bay saamaynta ilmaha ee kaanshihiisu ka timaadaa nabiguna waa tilmaamay mar kaleo min baab ilfaa'iida wuxuu yidhi niman yuhuuda u yimid waxay yidhaahdeen su-aalaan ku weydiinaynaa wax og ama nabi baa og ama dad yar oo fara ku tirisaa dunida og bay yidhahdeen su-aashan jawaabteeda markaasuu wuxuu yidhi haddaan jawaabteeda idiin sheego may rumaynaysaan waan fiirinaynaa bay yidhahdeen marka nimankaa waa muuqataa waa murandoon laakiin waxay rabaan haddii loo jawaabi waayo haa wakaa ma garanaya nabi hadduu yahay uu garan lahaa inay dhahaan ay tashwiishiyaan dadka su-aalahay weydiiyeen waxaa ka mid ahaa ilmuhu aabbihiiyo hooyadii muxuu u ekaadaa ilmaha ciddii u egya xige ka timaadaa nabigu wuu tilmaamay oo wuxuu yidhi maau rajuli abyadu hakiinun biyaha raggu waa cadiin adag wa maau lmar'ati asfaru raqiiqun biyaha dumarkuna waa yar casaan baa ku jira wayna jilicsan yihiin faidaa calaa maau rajuli maaa almar'ati ashbaha acmaamahu hadday biyaha ninku ka xoog bataan biyaha haweenta raadeerkii buu ekaadaa waidaa calaa maau lmar'ati maaa arajuli tahooyadu hadday xoog bataanna ashbaha akhwaalahu raabtigii buu ekaadaa riwaayada qaarkood xadiid marna wuxuu yidhi idaa calaa maau rajuli maaa almar'ati adkara biidn illaahi hadday biyaha ninku xoog bataan wiil buu noqdaa hadday kuwa haweenku xoog bataanna gabar buu noqdaa hadday isdhaafsadaanna midba dhinac ku xoog batana waxaa laga yaabaa inay gabar re-adeerkeed u eg noqoto ama wiil re-abtigii u eg noqdaa dhici karta oo midba dhinac ku adkaadana way dhici kartaa halkaa nabigu alay slam wuxuu ku tilmaamay xataa biyaha dumarku asfaru raqiiqun buu yidhi waana jilicsan yihiin oo kuwa ragga waa ka jilicsan yihiin sida raggana uma caddee waxoogay jaallayna yihiin waana inoo iman doontaa tilmaantaasi waxaan uga jeedaa inaan ku idhaahdo dumarku laftoodu miyo yimaado oo la arko oo tilmaaman bay leeyihiin intaas labada arrimooda in masalatu ljimaac iyo masalatu lmaa'i biyaha weydiisa rag iyo dumar waajibiyaan rag iyo dumar hadday wadaageen wa min alxaydi buu ugu waajibaa dumarkii hadday dhiiggii caadadaa ku dhaco caadadii waktigeediina uu ka dhammaado oo ka goo inay qabaysataa waajib ku ah yasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adaa factazilu nnisaaa fi lmaxiidi walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna ilaahay ka daahir noqdaana uu ka goo faidaa taaharna hadday ka dahaara qaataan go'itaankii ay ka qabaystaan faatuuhuna markaa xiriirkiinii sameeya min xayu amarakum llah masaladaa qabays inuu waajibiyo xaydkuna waa nas iyo ijmaac masalada sad afraad ee waajibisa qabayska hudubarka wanifaasi dhiigga umusha weeye dhiiggan umusha kadib yimaadana qabays buu waajibiyaa oo marka uu dhammaado ama muddadiisii dhammaato ama isagiiba uu ingago iyadana inay qabaysataa waajib ku ah si ay cibaadadii iyo salaadihii tahaarada shardiga ahayd iyana ay u samayso nabigannana sala allahu alayh alih wasalam wuxuu amri jiray dumarka inay ugu badnaan afartan beri sugaan markay dhammaatana ay ka qabaystaan umusha wa khuruuju lwaladi masalada shanaad weeye wa khuruuji اlwaladi ilmo inuu ka soo baxoy dhasho jaafan xaal u yahay mid qallalan haddaba ilmaha markay umusho haddaan dhiigba jirin oo ilmihii oo qallalan iyo xabkiisiiuna ay soo dhacaan wax dhiigabana gabadhii ayna yeelanin iyo hooyadii qabays ma waajibayaan nacam wilaadada dhalmaduna way waajibisaa waxaa la yidhaahdaa dhiigga nifaaskuna waa waajibiyaa in wilaadadu qabays waajibiso waxay yidhaahdeen maxaa u daliil ah waxay yidhaahdeen waxaa loo cuskanayaa hadduuba ilmihii qallalan yahay dhiigagan dhalmada iyo xaydka la garaye tan xaggaa loo cuskaday waxaa ka mid a ah waxyaabahay ku cileeyeen fuqahadu ilmahani sidiisaba asalkiisu waa maniy mukhtalatun oo mutajamic ku ahaa weeye minka ilmahan biyihii rag iyo dumarkoo isku darmaday oo gudaha isugu tegay buu ka samaysmay haddii uu ilmihii soo baxay bitaali manidoodii isku dhex jirtayna way soo baxday fa kaana alguslu minhu waajiban fii macna almaniyi alkhaariji buu qabaa manida dumarka ka soo baxdana hadday taadi tahay ama taadii ay ku dhex jirto qabays baa ku waajiba walow bacda algusli baa soo baxday wayna arki doonaa wa inamaa yatacallaqu lguslu qabaysku wuxuu ku tacalluqaayoo la xiriiraa bitaqyiibi jamiici alxashafati xashafada dakarka madaxiisa hore oo dhan inay qarsoonto ay gudaha ay ku xirtaa haddaanay gudo wada gelin ama ay kormarmaris tahay qabays ma waajibaysa inuu ku dhuhu rabaa wixii axkaam kale sharciga waa baabkeeda laakiin haddaan ay kaamil a jirin qabays ma waajibiso maqsadka xadiidka wamasal khitaanu khitaanana taasaa looga jeedaa buu rabaa inuu yihahdo mualifku raxima tacaala intaa kadib wuxuu yidhi walow ra'aa maniyan hadduu biyihii manida ku arko fii thawbin maruu ku arkay aw firaashin gogol yanaamu fihi uu ku seexdo maradiisii unbuu hadhow markuu barqadii joogo ama duhuradii joogo unbaa bahashii oo ku qallashay oo cadcad buu ku arkay raggii baa laga hadlayaa haweenku waa inoo iman doonaan fii thawbin maruu ku arkay biyihii ama ha qoyanaato ama ha qallasho aw firaashin ama maradaada kuma taale firaashin gogol buu ku arkay yanaamu fiihi uu kula seex ku seexdo maca man yumkinu qof ay suuragal tahay baana gogasha kula seexda kownuhu kownu lmaniyi inay tahay minhu qofkaas wuxuu ka hadlayaa qofkani maradii tii la huwanayeyba ka dhig ama gogashii lagu seexanayay baa biyihii shahwada lagu arkay laba mid bay noqotaa meesha ma keligaabaa mise waa lagula seexdaa haddii aad keligaa tahay waa inoo iman doontaa haddii lagula seexdo qofka kula seexdaay qofay shahwadanka suuragal tahay miyaa mise waa ilmo caruuriya wax lamida hadduu ilmo caruura yahay wixii lamida keligiinni baan lamid ah sidii nin keligii ah baa tahay waayo waa la hubaa ilmahani kulama tuhmada iyo dareenka kulama qabo laakiin gooshan waxaad ku seexataan laba ninoo waaweyn mid waliba inuu isaga yahayna waa suuragal ninka saaxiibkiia inuu yahayna waa suuragal mas'aladaasuu hormariyo wuxuu yidhi ow firaashin yanaamu fiihi uu ku seexdo maca man qof kaluu kula seexdaa qofkaasoo yumkinu ay suuragal tahay kawnuhu kownulmaniyi manidu inay ahaatay minhu qofkaa kale ka timid waa suuragal adiga inaad tahayna waa suuragal maxaa la samayn nudiba waxaa sunna ah lahumaa labadoodii alguslu qabays walaa yajibu mana waajibo inay qabaystaan waa sunno labaduba laakiin labadooduba qabaysku waajibi maayo waayo midunbaa sameeyey qof walba marka loo yimaadana isaga inuu yahay waa dhici kartaa inaan qabayskugu waajib ahayn ood xadad akbara ka tahaara qabtay yaqiin weeye qofka tani ka timid adiga inaad tahayna yaqiin maahe waa mashkuuk walyaqiinu laa yazuulu bishaki laakiin shubha qaa'ima ah shubhada zuulinteedu istixbaabu lgusli wey inaad qabaysataan baa sunnaah laakiin masale kalaa ka dhalan oo walaa yaqtadii kuma dayan kara oo kuma xidhan kara salaada axaduhumaa midkood bil ka kale haddaan lasoo qabaysan midkeenun baa la hubaa waa qisadii licaanka oo kaleeto axadukumaa kaadibun wey midkiin baa la hubaa laakiin kuu yahay lama magacaabi karo wabittaali maadaama aanan xaqiijin karin midka uu yahay labadabana qabays waajib kuma wada aha ku waajib ku ahaa cayntiisiina ma hayno ahaaradiisii asalka ahaydna shaki kuma burin karno laakiin salaad markay timaado isku xirasho waxaan hubnaa mid lamana qabaysanin midkood baa junub oon salaadii ka asixin maka imaamka ahaa junubkii mise ma'muumka weeye lama kala yaqaan haddaba waxaad rumaysan tahay adigu maadaama aadan isxukumin oodan qabays isku waajibin macnaheedu dimnan macnan waxaad xukuntay saaxiibkaa wey isagana wuxuu macnan xukumay adiga inaad tahay ayib ninka aada xukuntay isaga inuu yahay ma ku daba tukan kartaa maya waayo waxaad ku qanacsan tahay salaadiisa waxba kama jiro waysadiisiina waxba kama jiro waa inuu qabaystaa nimaad ku rumaysan tahay salaadiisii inaan waxba ka jirin kuma xidhan kartid masalada baabulimaama walma'muumi waimaam walma'muum inuu u daayay ahayd waayo qaacido guud oy fiqiga shaaficiyadu qabaan fuqahada qaarna ku khilaafsan yihiin bay mas'aladani hoos gashaa masalada qaacidada ee hoos gashana waxaa weeye salaada imaamka iyo maamuumka isku xirashadoodu markay asaxayso ma waxaa la eegi waxa uu rumaysan yahay ma'muumku mise nin walba isaga waxa uu rumaysan yahay baa gaar loogu eegi bimacnaa culimmadu waxay isku khilaafeen fuqahadeennu waxyaabaha weysada jebiya nin bay dumarka la taabtay shaaficiyo oo weysada jebiyaan ninna weyse ma jebiyaan agtiisa labadii nin mid baa imaam noqon kara masu dhakar waa la isku khilaafay weyse ma jebiyaa mise ma jebiyo qolaa qabta ma iyo qolana wuu jebiyaabay qabtaa nawaaqid baa saa la isugu khilaafay waxaa la yidhi xajaamada iyo fasdiga iyo istoobitaanka iyo waysada ma jebiyaan mise ma jebiyaan waa la isku khilaafay matagu waysada ma jebiyaa mise ma jebiyo waa la isku khilaafay waxaa kaloo la isku khilaafay najaasaadkii xoolaha xayawaanka maakulu laxmiga ah xaarkoodii iyo kaadidoodu ma nijaasbaa ayna salaadi asaxaynin hadday jirkaaga iyo maryadaadi iyo meesha goobta ku taalo mise nijaaso ma ahan oo waxba salaada u dhimi maayaan waa laysu khilaafay iyadana masaa'il salaada sixadeedii saamaynaya ama tahaaradeedii khabadka ahayd ama tahaaradeedii xadadka ahayd bay culummadu isku qabteen dadkii kala duwanaa masaajid baa la isugu yimid nin shaaficiye ah jooga mataga wayse ma jebiyuu qabaa salaadii isagaa imaamka ah mid fog ama qosalka dhagdhagta lagu qoslo salaad weyse ma jebisuu qabaa mid xanafi oo qosalkaasi waysaduu jebiyaalabaa safa ku jira ninkii waa qoslay oo salaadii intuu ku qoslay baa dib loo xirtay haddana xanafigu wuxuu leeyay arkan weyse ma qabee ka soo bixiyo mixraabka cagsigeedaa timidoo nin xanafi ah baa intuu xafxudintiisa taranka soo taabtay buu salaadii dadkii tukinayaa isaga wayse ma jebise maxaa dhib uu leeyahay kii shaaficiga safka ku jira u war ninka wayse ma qabeen meesha ka soo qabta ma isku xidhan karaan laba madaahibtoodu kala duwan tahay oo masaa'ilka najaasaadka iyo nawaaqidul wuduu ku kala duwan nin baa maradiisii casiir kusoo dhaqay najaasadu taabatay oo yidhi way daahir noqotay nina ma daahir noqonin buu yidhi masaa'il fara badan wey calaa kulli xaal masalada laba madhab bay culimmadu leeyihiin qolo waxay yidhahdeen cibradu ma'muumka kan isagu waaba tukanayaaye ma'muumku kuma xidhan karo ninuu rumaysan yahay inay salaadiisu aynan asaxaynin oo ama najaaso darteed ama xadad dartiya qolana waxay yidhaahdeen maya adigu waxaad rumaysan tahay salaadaaday khusaysaa cibradu waa imaamka ninkan hadduu isagu madhaban qabo salaadiisa inay asixi adigu adoon qabin inay asixi baad ku daba tukan kartaa dhibaato ma laha mushkiladaasi waa mushkiladii sababtay madaahibtu salaada ma isku xidhan karaan ee keentay xaramka eh, kacbada afar mixraab iyo afar mimbar inay kala yeeshaan afarta madhabood oo salaada la kala tukado sababtoo ah xanafigii wuxuu leeyay shaaficigan salaadiisu ma asaxayso shaaficigana wuxuu leeyahay arkan xanafigaa salaadiisii ma asaxayso xambaligii wuxuu leeyahay kan qoladan salaadoodu ma asaxayso haddii la yidhaahdo cibradu waa cid aad u aragto salaadiisi inaynan asaxayni kuma xidhan kartid afarta madhabood afar mixraab inoo kala sameeya wey afar jamaacana inoo kala ooga halkaa way mas'alada meeshaay ka dhalatay haddaba fuqahada shaaficiyadu waxay qabaan madhabka ah cidaad salaadiisa rumaysan tahay inaynan asaxaynin kuma xidhan kartid walihaada walaa yaqtadii axaduhumaa midkood kuma xidhan kara salaada bilaakhari midka kale kuma xidhan karo asalka mas'aladu shaaficiyada waa laga xoog badan yahay baabulimaami walma'muumi baana insha allahu tafaasiishada kaga hadli doonaa waana mas'ale haddii asalkaa la qaato gaayatan fii tafriiqi lummati ah dadka ugu dambaysa ummadda lagu kala qaybiyo macnaheedu aan soo wada xajina salaadna yaanaan isku xidhanin wey innagoo wada xajinayna oo wada cumraysanayna oo camal ku wada jirna oo jihaadka safka ku wada jirna salaada inoo kala gooya wey macnaheedu soomka inoogu sug dar oo cumradii iyo xajka isugu keen dar oo jihaadka iyo sadaqada iyo zakaadka inoogu sug laakiin salaada ina kala warwareeji waayo cahdigii salafka iyo saxaabaduna iyadoo masaa'ilka ijtihaadka lagu kala duwan yahay baa la wada tukan jiray haddii la yidhahda labadii ijtihaad axkaamu salaada isku khilaaftaba salaada ha kala goosata haddii la yidhaahdo de safka qalloocsan baaba nabigu sheegay inuu sababayo quluub kala jeesatee jamaaco la kala goosanayo qoloba qolada kale salaadiina waxba kama jira leedahay masale haaya fii tafriiqi lummati weeye masaladaana salafkiiya lagama aqoon jirin ee mutaakhiriintiibaa waxaas bilaabay meeshaasaan faahfaahinteeda iyo istilaalaadka ka hadli doona hadii alla yidhahdo haddaan halmaamana waad xasuusin doontaan fain lam yanam fiihi haddayna gogasha ku seexanin hayruhu cidaan isaga ahayn gogashan cidaan isaga ahayn oo ku seexata ma jirto lazimahu lguslu inuu qabaystaa waajib ku ah inuu qabaysto baa waajib ku ah ha ahaatee intaa lagaga hadhi maayo waayo haddii aad hadda markii aad kacday uun aada gogoshii ku aragtayna iyo maradiina de haddaabaad qabaysanoo way sahlan tahay haddii adoo salaadihii qaar soo tukaday kadib aad is aragtana de salaadihii waa lagaa rabaa wey wayajibu waxaa waajiba icaadatu kulli salaatin salaad kasta in la soo celiyo laa yaxtamilu aynan suuragal ahayn xuduuulmaniyi manidani inay soo darisoy dhacday bacda hayada gadaasheed wuxuu ku leeyahay haddii aad salaado aada tukatay kadib baad aragtay waxaad leedahay goormaa hurdadan ugu dambaysay xilligaasaa igu dambeeyey wixii salaadee ka dambeeyey adoo janaabo qabaa tukataye soo celi waayo salaad kastoo yna suuragal ahayn haddiise aada seexatay duhurkii xalayna aada seexatay oo hadhow maqribka agtiisii aad aragto salaadii subax lagaama rabo waayo waxaa dhici karta duhurka hurdadii duhurka inay ahayd laakiin salaadii maqrib baad aragtay duhurna maadan seexanin saad saaka uga kallahdayna haddan baabad shaqo ka soo rawaxdood soo istaagtay intii ka dambaysay xalay saaad u kacday xilli ay kaa iman kartaay ma jirin salaad subax laga soo bilaabo adoo janaabo qabaa tukatay wayajibu icaadatu kuli salaatin in la soo celiyaa waajiba laa yaxtamilu aynan suuragal ahayn xuduudu lmaniyi manidani inay dhacday oy soo darisay oy timid bacdaha gadaasheed sababtoo waxaan yaqiininay manidana janaabadana ka horraysay salaada mana aadan qabaysanin salaadihii ka dambeeyey waxaa tukatay adoo janaabo qaba nabiguna calayh isalaatu wasalaam waa kii yidhi laa yaqbal llahu salaata man axdaa xataa yatawada wayse muctabaroo sharcigana ah maadan waysanoo qabays baa lagaa rabay maadaama shari salaadkii ahaara uu ahaa adigu dembi malihid oo maada dambaabin laakiin salaadii sidaa ku dhici mayso xadiidkaa waan ka qaadanay wey mid labaadna waanu ka qaadanay wey oo ahar baa cumar ka sugan min ariiqayni min ariiqi sulaymaan ibni yasaar iyo min ariiqi zabidata bni salti kilaahumaa fii muwaطa'i imaami malik bisanadin صaxiixin weliba sulaymaan ibn yasaar qisada cumar baasaa yeelay unbuu warinayaaye ninka zabida la yidhaahdaa wuxuu isagu warinayaa kharajtu maca cumara cumar baa habeenkii isku junubay mana is ogaanin salaadiibuu subax buu soo baxay oo dadkuu tukiyey xilligii qoraxdii barqadii soo baxday baa zabidiya rag madiinuu ka baxay masjidinabowi oo duleedkeedii oo hadda magaalada ka mid a oo dhinaca juruf ku tiilay beeruu ku lahaa buu aaday haddana juruf xaafadda la yidhaahdo waa ardi sabika meesha caraseesha ah ee dajaal uu degi doona waay nabigu tilmaamay xadda xaramulmadanina juruf way ka baxsan tahay oo xaramulmadani markaad uxud joogtaan ee dhinaca qarbi iyo gabaludhaca tagtaan jabalkii yaraa ee cayr baa halkaa ka muuqda isagaasay xuduudulxaramku martaa jurufna way ka yar shishaysaa si kale aan kugu tilmaama hadda haddii aad tagtaane juruf haddii aad rab tagtaan jidkan weyn ee jamad ku yaalla masaajidka qiblatayn la yidhaahda hormara dhinacna masjidunawowinabowi buu soo aadaayo jabalu salaci wuxuu ka soo dhacaa meeshii masaajidu sabca la dhihi jiray dhinaca kale u baxa xagga galbeedkana dhinaca juruf buu aadaa jidkaa markaad waxoogay qaado waxaa kugu iman isbitaalka la yidhahda mustashfa almelik fahd mustashfa melik fahd wuxuu ku yaallaa juruf waxa yar markaad dhaaftana qasrigii boqortooyada buurta dusheedaha ku iman eriyadaana waa eriyadii nabigu tilmaamay dajaal inuu soo degi doono halkaa intuu masaajidka nabiga ka arka uu dhihi doono haada alqasru labyadu qasru muxamedin waa waa qasrigii moxamed waka masaajka nabigu lagu jeedaa hadda juruf ninkii dhex joogana horta masaajka nabiga arkiba maayo de waa magaalo iyo meel yar godawey qaar ba waxay yihahdeen marka waagi de arday maxaa ku taqaanaa ninka arday la yihahda weliga waa mucaarad nidaam kastoo jira ardayga waa mucaarad annagoo arday ah oo waxaan dhihi jiray ware xaggeed u socotaa meeshii xaafadii dajaal baan usocdaa baan dhihi jiray waxay dajaal u bixiyeen xarunta soo dhawayntana waagii dambe yidhaahdeen waxay u bixiyeen guriga boqortooyada waxay dhaheen duqii baa loo dhisay duqaa lagu soo duqaa degi doona yidhahdeen ninkii dajaal ahaa inuu halkaa dagaal laga yaabaabay dhaheen marka dambena wuu degi doonaa mucaaradnimun bay hayde aagaas haddaba qasrilmalakiga uu ku yaala ee malik fahad la yidhaahdo iyo mustashfa malik fahad iyo meesha ka hooseysa markaad isaga joogto dhinaca sharqiga kaa noqonaysa xaafadda dhaadhaca haddaa u dhaadhaco dhul caraseelon biy wax badan ka bixin weye dhulkaas xaafadaasa juruf la yidhaahdaa halkaasuu aaday cumar markuu meelihii beertii iyo juruf joogo unbu biyihii ku yaallaan arkay maradiisi oo baashii ku qallashay ku taalluu arkay markaasuu wuxuu yihi innaa lamaa asabna alwadaka laanat laanat ilcuruqu markii xilalka intaan qabanay wax yar jirjiricsan iyo dufan aan cunnay xubnihii baaba dabcayo iyadoon la ogeyn bay wax iska fakirayaan buu yidhi <laughs> waxbay beerdaraynayaan kadib wuxuu sameeyey cumar radi allahu canhu uu soo noqday wuu qabaystay salaaddii subaxna wuu soo celiyey halkaa salaad subaxun baa dhaaftay mogtahay salaaddii subaxna waa soo celiyey wuxuu anoo jinaabo qabaan tukaday dadkana tukiyey dadka salaadoodii way u jirtaa laakiin isaga salaadiisii wuu soo celiyey waxay yidhaahdeen cid khilaafsan oo saxaabada ana ma hayno intaa markaa isku jacburisay oo isku dardartaay allahi salaadihi hala soo celiyey halkaasa laga keenay ayib laakiin yundabu waxaas haatee sunno ah icaadatu maa amkana intay suuragal tahay in la soo celiyo kownuhaa inay ahayd bacdahu isaga gadaashi bacda almaniy salaad kasta waa intaa hore waa yaqiintii laakiin salaadaha kale ay dhici karto inay ka dambeeyeen manida biyahan imaatinkooda baad seexatay waa dhici kartaa laakiin qayluulo khafiif bay ahaydoo shaki baa kaa geli kara walamayna duhurkii ahayn xalay oo kale ka soo qaad wixii ka dambeeyo o dhan iska soo celi baa fiican waayo baraa'ada saasaa u fiican bay dheheen ixtiyaadka cibaadaadka ayib walow jumicat ilmaratu haweentii haddii loo tago xalaal iyo xaaraan laguma kala qaadin fii qubuulihaa farjigeedaa looga tegay fakhtasalad markaasay qabaysatay gabadhii ninkeedii bay is arkeen hadhow waa qabaysatay uma kharaja waxaa ka soo baxay maniyuhu biyihiisibaa minaa iyaday ka soo baxay hadhow iyadoo iska joogta unbaa biyihii shahwadu ka yimaadeen dareen shahwo cusubna ma jiro lazimahaa waxaa ku waajiba aslun aa khuslun aakhara qabays kalaa waajib ku ah bisharayni laba shar qabays kalaa waajib ku ah labada shardi waxay yihiin kow an takuuna waa inay tahay daata shahwatin qof damaroo dareen shahwo gaaray waa inay tahay laa sagiiratan waa inayn ahayn ilmo yar hadday ilmo yar tahay qabays waajib kuma ah waa inay qof shahwo gaadhay tahay kow laba an takuuna waa inay tahay shardiga labaad qadad mid gudatay shahwatahaa shahwadeeda markii ninka ay kulmayeen waa in qof qafteedu shabaqi iyo shahwo gudasho gaadhay waa inay tahay laa naaimatan waa inayn ahayn mid huruday wa mukrahatan mid la qasbayna waa inayn ahayn inta maxaa looga jeedaa oo shardi inaad dhahdaan baa laga yaabaa waxaa la rabaa in lagu xaqiijiya waxaa weeye o biyihii ninku hadday soo noqdaan biyaheedii iyo biyihiisii way isku darmadeen waxaa muuqanaysa kuwiisii keliya maahee kuwa iyaga kuweed ana way ku jiraan biyihiisii keliya hadday noqdaan in la xaqiijiyo qabays waajib kuma ah inamaa qabaysku bimaniyihaa buu ku waajibaa laa bimaniyi gayriha qof kale maniyi kagama waajiba qabays haba soo noqote hadday sakiiro aan shahwo gaarin tahay waxaan soo noqday waxaan hubnaa waa iyo kuwo kuweeda kuma jiraan haddayna shahwoba gudanin oo naa'ima iyo mukraha ay ahaydna kuwo iyada ka yimid oo kuwiisa ku darmaday ma jiraan kuwiisoo oo soo noqdayna qabays iskuma waajibiyaan hadday laakiin shahwadeediina gudatay shahwana gaartay bita'kiidi kuwii iyada ka yimid iyo kuwiisiibaa isdhex yaacay kuwan soo noqday kuwiisii haba u bataan ha u muuqdaan haddii la rabee waxaadii ku darmadayna waa la socdaa biyo kuweedaa ka soo baxay marka biyahan soo baxay haalibu danni shahwadeedii qayb kamidaa ah ku jirta de qofka hadday shahwadiisii ka soo baxdana qabays baa waajiba waxaa farjay hadda suurada shardiga loo xirayo inaad fahanteen oo ka idin caddaatay shuruuddan waxaa loo xirayaa ay biyo ka yimaadeen biyahaa soo noqday ku jira biyaheedu un kaga waajibaan hadday dhacdo suurada soo baxdo inayna biyahan soo noqda iyaduu shaqo ku lahayn qaba isku waajibi maayo walow juumicad hadii loo taga haweentii fii qubulihaa farjigeedaa looga tagay xubinka taranka salad markaasay qabaysatay uma kharaja maniyuhu biyihiisiibaa ka soo baxay minhaa iyada qabayskii kadib lazimahaa guslun aakhara qabays kalaa ku waajibaya bishartayni laba shardi oo kale ah midka koobaad an takuuna waa inay tahay daata shahwatin qof shahwo gaaray waa inay tahay laa sagiiratan waa inaynan ahayn mid yar wa an takuuna waa inay tahay weeye shardiga labaad qadad mid gudatay shahwatahaa shahwadeedii laa naa'imatin mid huruda iyo wa mukrahatan mid la qasbay midna waa inayn ahayn ya ikadiyo waan kugu soo noqonay ikadiyo gobadha la huruda see ku dhici kartaa qof huruda way dhici kartaa qofkan waxaa dhici karta inuu dawooyin hurdiya draagis cunay waa dhici kartaa waxaa dhici karta inuu sidaaba u hurdaweya usan waxba ogaanin qofku waa dhici kartaa soo maydaan arki jirin ardayda markaad kuleejka ku jirteen ninka hurdada weyn iyo furaashkiisa inta la qaado mararka qaarkood meelaha musqulaha ridoodaa la dhigo uusan ogeyn soo mayd arki jirin kuwo kaleoo gubasha fiican markuu seexdaa laga qaadaa meel derbi aan la seexiyaa gubashaa lagaga seexdaa ma oga niman saaxiiba baa waxaan ku idhi ka warran carruurtu kuma wareeriyaan markaad seexanayso wuxuu yidhi mar haddaan seexdo waktigayga ilaa gaaro iyaalku hadday korkayga intay ku fadhiistaan igu boodboodaan ma ogaado aqalku dhinaca hadduu ka soo gubto ogaan maayo dab hadduu dhinaca kale ka kaco ma ogaanayo raggii hadduu saa yahay dumarkana waa dhici kartaa inay hurdo weyn tahay baa dhici karta walidaalika mas'alada naa'imatanta mar labaad bay kuugu imanoo abwaabu zina haddii iyadoo haweentii huruda laga xaaja bogto axkaamu zinaa ma qaadanaysaa iyadii mise qaadan maysana masale kale ku ima way wa mukrahatanna qofka marka la qasbo dumarka ijmaacan waa la qasbi karaa fi zina laakiin raggaa la ysku haystaa nin zina ma lagu qasbi karaa waa la ysku haystaa waxaa la leeyahay ninka zina ku qasabkeedu dee xubinkai taranka ka ciba maayo haddaan niyad iyo wax jirin niyadna lama qasbi karo qof qalbigii haddii meesha wuxuu sameeyo in damac damac uu heliyey baa halkaa laga gartay oo <laughs> qalbigiisu dareen iyo waxgalay taani xuduud ilikraahi haddaba daahirkii ikraahi lagu qasbayo waa muuqdaa laakiin hadde waxyaabo markii ama la arkay ama la taabtaybaa wuxuu yar dhexroorsaday ikraahi xaddiisii ma ka saaraysaa cudurkii mise ka saari mayso qowlaani liahlilcilmiyo insha allah abwaabulkram waan ugu tegi doonaa zinada markaan tagna hadii alla yihahdo lakiin masaladan iyadu ijmaacan mukrahay noqon kartaa waana masalau lfaacili walmafcuuligii aan horay usoo marnay wey wayucrafu lmaniyu manida waxaa lagu gartaa bitadafuqin inay boodboodo waa tarage eh. aw taladudin ama qofki markay imanaysa inuu macaansado haddayna boodboodaynin qasab maaha inay boodboodo oo inay iskaba daciiftay baa dhici karta hadba xasaba alquwa buu noqdaa booditaankeedu labadaa midna haddaynan ahayn taasi waa qofkii dareen leh marka ay soo baxayso ama shabaq iyo laddi iyo macaansi buu dareemayaa ama boodboodkeedaa u dheeraanayo uu dareemayaa iyo xoogga ay ku baxayso min maain daafiqinti wey taasi waa cinda alkhuruuji calaamadaha lagu garto hadii ayd adigu soo toosto uun meeshiioo qoyan makaadiba ma madyibaa ma biyihii manidee shahwadaabaa la kala garan waayey aw riixi alcin ubax urtii oo kaleetay leedahay aw cajiinin ama cajiinkii la qasay urtiisoo kaley leedahay idaa kaana ratban hadduu qoyan yahay hadday qoyan tahayna cajiin ama ubax sidii bay soo urtaa labadaa midu sankan baad u oo labadaa mid hadday noqoto biyahan shahwo wey hadday noqon weydana maaha hadday ingegtayna aw bayaada baydin ukun cadiinkeedoo kaleeto weeye idaa kaana jaafan hadduu ingegan yahay maxaa kuu dhimanaya haddii markay soo baxaysay tahay tadafuq iyo ladaa lagu yidhi hadday ka soo horbaxda baraarugaagii oy wili qoyan tahayna riixu alcin aw cajiinin ku garaa lagu yidhi hadday ingegtayna bayaadu baylin ukunta cadiinkeedoo kaleetay leedahay baa lagu yidhi tilmaamahaad ku garan lahayd waa lagu wada dhammaystiraye laakiin ogow waa tii ragga inta tilmaamaha badan famataa wujida goortii la helo waaxidun hal mid oo minhaa tilmaamaha ka mida kaana maniyan buu noqonayaa waxa soo baxay muujiban lilgusli qabays waajibiya wamataa fuqidat kulluhaa dhammaan tilmaamaha markii laga waayana lam yakun maniyan ma noqdo walaa yushtarau lama shariyo albayaadu cadiinka iyo wاthakhaanatu adayg fii maniyi rajul ninka biyihiisu caddiin adag inay yihiin hadiya goor shardi maaha waa sida haalibkee asalka ah xaalaad bay ka bixi kartaa oo bilxisi walmushaahadati lagu arkay bilxisi walmushaahadati waxaa lagu arkay iyagoo xaalaadka qaarkood adaygii iyo caddiinkii ay ka baxday qofka taqdiyadiiyo tacaamkuna iyo sixadiisuna way ta'hiirisaa way saamaysaa ikhraajka iyo takwiinka xubnaha loogu talagalay ay samaynayaan biyaha wala walasufratu wariqatu jaalanimadii iyo jilayciina shardi ma aha fii maniyi lmar'ati haweenta biyaheeda oo mararka qaarkood si ka duwan waa dhici kartaa tilmaanta axaadiistu ku tilmaameen buu rabaa inuu ku yidhaahdo bilxisi walmushaahadati iyo tajribada marka lagu noqday waa awsaaf aqlabiya oo sida badan weeye daaiman maaha saa darteed xujaha ka dhigan sufra ma aha mana jilicsana ama ma cadoo ma adka tilmaamaha kale inay ku filan yihiin buu jumladan u keenay oodan dhihin intaa keliya xadiidku sheegaye intaa keliya un baan anigu fiirin walaa usla qabays ma jiro fii madyin biyaha madyiga ama yixdaleelada la yidhaahda wey wa huwa maan waa biyo tilmaanta dhagayso afkaaga lookalkiya luqada gobolkaadaa la aadi doonee wahuwa maaun waa biyo abyadu oo cad raqiiqun oo jilicsan sidii biyihii shahwada waa u cad yihiin laakiin ma adka waa raqiiqun jilicsan lazijun oo jiidma sida dhareerkii u jiidma haddii aad farta saa u saartahay sidii xarigiibay u jiidmiyo ma go-aan sida biyaha caadiga yakhruju soo baxa bilaa shahwatin adoon shahwo dareemaynin xisigii shahwada adiga oon lahayn bay soo baxaan cinda almulaacabati markii la faraka ciyaaro oo la istaataabto amaba shahwadii iyo dareenkeedii lagu fikiro bay soo baxdaa haddaba madyi bidhaali bilmiimi wadhaali taasaa la yidhahdaa amaa qabays inayna waajibinaynin iyade waa xadiidkii cali wuxuu yihi kuntu rajulan madaan baashaasaa igu badnayd qabayskana waan badin jiray oo markaasaan ku rafaaday nabiga inaan weydiiyana waan ka xishooday dee gabadhiisaan qabay markaasaan miqdaad ibn alaswad baan diroo soo weydiiyey baan ku iri buu nabiga arrintaas markaasuu wuxuu yihi buu yidhi yaqsilu dakarahu wayatawada farjigana wuu iska dhaqiyo wuu ka istijaysan wuuna weysaysanayaa qabays ma laha saasuu nabigu soo yihi sala allahu alayh alih wasalam riwaayadka qaarkood nabigaa la weydiiyo wuxuu yihi buu yihi min almadyi lwuduu'u wa min almaniyi lguslu manidina qabays baa ka waajiba madyigana weysaa ka waajibta marka walaa gusla fii madyin wey rag iyo dumarkuna labadaba way leeyihiin dumarkayna uga badan tahay sida fuqahada shaaficiyadu xaawi maawardi fi lxaawi iyo ku leeyahay nawowina majmuuciay kaga soo guurinayaan walaa fii wadyin ay walaa gusla fii wadyin biyaha wadyiga la yidhaahdana qabayskuma waajibo wahuwa maan waa biyo abyadu kadirun cad oo boorboorah cadiin saafia ah maaha waa cadiin yar calow ku jiro hakiinun adag oo sida kuwii ma jilicsana yakruju soo baxa caqiba albawli kaayada gadaasheed yimaada waxaa kaloo yimaadaan cinda xamli thaqiili wax culus marka la qaadana wejyiga weeye waxa yimaada saa darteed wejigu wuxuu yimaadaa caqiba albawli ama markii wax culus la qaadu yimaadaa isna waa sidii madyigiio waa najaaso qiyaasan alayhi aho isagana weyse iyo tahaaro kalaa ka waajibtee laa usla fiihi qabays lagama waai kama waajibto lagama doonayo fain shaka hadduu shakiyo halilkhaariju waxaa soo baxay maniyun miyaa ow madyun wey wixii haddii aad aragtay waad kala garan weyde ma biyihii manida iyo shahwada qabayska waajibinayeyba mise waa kuwii kale takhayara isagaa kala dooranaya in shaa jacalahu hadduu rabo wuxuu ka dhigi maniyan buu ka dhigi waktasala faqad wuun ka qabaysan meeshii ay martayna waxba inuu dhaqa waajib maaho manidu waa daahir baad soo martay wain shaaa jacalahu madyan buu ka dhigiyo wakasala wuxuu dhaqi maa asaaba badanahu jirkiisa wixii gaaray iyo wa thawbahu maradiisa minhu min almadyi wa tawada'a wuu weysaysan walaa yaktasilu qabaysanna maayo axkaam kala duwan bay leeyihiin midna labadu way kala duwan yihiin oo marna waa tahaaro iyo najaasa ay u kala duwan yihiin marna aharkooda kalaa kala duwan oo qabays bay waajibisaa midna wayse keliyay waajibisaa bay u kala duwan yihiin si aan ku tarjiixinna ma hayno qofkii haddaba yukhayaru waayo labadooda mid un weeye wax lagu kala tarjiixiyana lawaa walafdalu sida fadliga badanse an yafcala jamiica daalika intaasoo dhan waa inuu sameeyo uu intaba dhammaan jamciyo waayo shakiga iyo waswaaska si uga baxo baabkaa shakigana isaga xiro ixtiyaadka iyo cibaadaadkana u sameeyo saasaa wanaagsan shakiga ka bixitaankiisuna waa arrin fiican halkaasaan ku diinaynaa caawa wallahu aclam